أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال شيخ العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى أركان الصلاة هذه مدني أركان الصلاة وصلاة تيرركيدي sheekhu raximah ullahu tacaala halkan wuxuu ka bilaabi doonaa salaadu tiirarka ay ku xidhan tahay oo tiirarka la-aanteed salaadu aysan ansaxaynin lidaalika culimmada fuqahadu marka ay tusaale ka bixinayaan arkaanta salaada waxay yidhaahaan alarkaan biاnnisbati lisalaati bimathaabati الra'si alarkaan arkaanta salaada biاlnisbati lisalaa markii dhinaca salaada loo fiiriyo arkaantani waxay la mid tahay bimathaabati ra'si madaxa darajadiisii oo kale meesha bini aadamku uu madaxa uu ka joogo ayaa arkaantuna ay salaada ay ka taagan tahay adiga haddii madaxa lagaa jaro nololuma jirto salaada haddii arkaanteeda rugni ka mida la waayana salaadu ma jirto marka salaad rugnigii laga waayey waxay ka dhigan tahay qof bini aadam ah oo madaxiisii laga jaray marka nololi ma jirto waxay yidhaahaan washuruud bimathaabati alxayaa ashuruud bimathaabati alxayaati shuruudu salaadna waxay ka dhigan tahay darajada nolosha qofka ama nafta qofka ku jirta haddii nafta lagaa siibo nololi waa u dhammaatay insaanka noloshiisii way dhammaatay shuruudda salaada shardi ka mida ah haddii la waayana salaadu ma jirto walabcaadu kalacdaa walabcaadu kalacdaa waxay yidhaaheen culimmadu abcaadu salaad marka la leeyahay salaada qaybaheeda waa sunnooyinka loola jeedaa abcaadu salaad oo lagu kabayo sujuudu sahwiga abcaadu salaad waxay la mid tahay kal acdaa insaanka xubnihiisa oo kale insaanka xubnihiisa xubin ka mida tusaale ahaan gacantii ama lugtii haddii mid ka mida lagaa jaro waa iska noolaalina laakiin noloshaadii waxbaa xoogaa ka dhiman marka salaadda haddii laga waayo abcaadu salaad waa qeybaha lagu kabayo sujuudu sahwiga salaaddii waa iska nooshahay laakiin waxbaa ka maqan wasunanu midlu shacari waaladaafiir sunnooyinkana waxay yidhaaheen culimmadu waxay la mid tahay tinta iyo cijiyaha oo kale haddii tinta lagaa xiidho cijiyihii lagaa bixiyo noloshii waa iska jiree laakiin iyadana xoogaa waxweynaad tebaysaa waxweyn ayaa tebaysaa haddii cijiyihii lagaa bixiyo tintii lagaa xiidho marka tusaalooyinkaasay sameeyeen culimmadu si loo kala fahmo rugniga iyo shuruudda iyo sunnooyinka iyo abcaadu salaa arkaanu salaati salaadda tiirarkeedii sabcata cashara toban iyo toddoba tiir ayaa salaaddu ay ku taagan tahay toban iyo toddobadaas tiir waxaa laga dhigay afartii dumaaniino afarta meelood oo ay waajib tahay salaadda in lagu xasilo ayaa afartoodii waxaa laga dhigay mid walba rugni gooni ah oo madax bannaan mid walba rugni gooni ah ayaa laga dhigay anniyatu niyadiihu tiirka ugu horeeya oo salaada la-aanteeda aysa ansaxaynin anniyatu niyadiihu salaadda kow markaad xidhanayso haddaadan niyeysan oo salaaddii oon aada iska xirato niyo la-aan salaaddaasi ma ansaxayso walidaalika salaadu hadday waajib tahay sida kutubteennii hore aanu ku soo qaadanaynay waxaa laga maarmaan ah in la niyeysto inaad tukanayso waxaad tukanayso inay yihiin salaad waajib ah iyo nooca salaadda aad tukanaysidna waa inaad qalbiga geliso hadday tahay duhur casir maqrib iyo cishaa nooca ay tahay saddexdaas arrimood ayaa waajiba in la niyeysto haddaad salaad farad ah ee waajiba aad tukanaysid waa inaad tukanaysid inaad niyeysatid salaadan inay faral tahay iyo nooca aad tukanaysidna waa inaad qalbiga gelisid saddexdaas ayaa waajib noqonaysa nebiga salى اllahu waslm wbaaraka calayhi xadiiskiisii mashhuurka ahaa wuxuu ku yidhi inama alacmaalu biاniyaat acmaasha dhan waxay u baahan yihiin niyo camal aan niyo lahayn ma ansaxay wa takbiiraة اlixraami xirashada takbiirteedii waa rugniga labaad takbiirtan la yidhaaho takbiirat اlixraam allaahu akbar oo salaaddii lagu xihanayo haddii rugnigaa qofku uu ka tago oo salaaddiiba allahu akbar uusan ku xiranin salaadaasi ma ansaxayso walidaalika hadduu labadoodaba bedelo tusaale ahaan allaahu cadiim uu yihaa ama allaahu kabiir uu yihaa salaaddii ma ansaxayso waa inuu ilaaliyo labada eray allaahu iyo akbar inuu ilaaliyo waalqiyaamu istaaggiyu istaaggaasoo filfardi faradka salaadda faradka dhexdiisa ahaaday salaaddu haddii ay tahay salaad waajib ah waxaa shardi ah ama rugni ah in loo istaago oo istaag lagu tukado rugni salaaddu hadday tahay salaad waajiba in istaag lagu tukado waa rugni walow salaadaas faradkaasi ha noqdo fardulkifaayo fardulkifaayo ha noqdo yacni faradulkifaayo waxaa soo gelaya salaatuljanaaza salaada salaatuljanaasada ah iyadana istaag in lagu tukadaahi waa waajib sida shanta salaadood in istaag lagu tukado ay waajib tahay wa qiraa'atu lfaatixati faatixada aqrinteedii arkaanu salaad waxaa ka mid ah qofku faatixada inuu akriyo hadduu faatixadii uu qur-aan kale ama aayado kale uu ku bedesho isagoo faatixadii xifdisan ayuu faatixadii beddelkeedii wuxuu ku beddeshay aayado kale salaaddii ma ansaxayso لأnnu nebigu salى اllahu waslم wbaaraka caleyh wuxuu yidhi man lam yaqra' bifaatixati اlkitaabi falaa salaata lah qofkii faatixatu اlkitaab aan aqrin salaad ma tukan wuu yihi rasuulku salى اllahu waslم wbaaraka caleyh wاrukuucu rukuuciu waxaa kaloo arkaanu salaad ka mida rukuuc qofku inuu sameeyo rukuucaas weliba waxaa shardi ah an yaqsida bificlihi wa bihuwiyihi الrukuuc an yaqsida bificlihi wa bihuwiyihi ficilkiisa iyo hoobashadiisa inuu ula qasdo الrukuuc waa inaad markaad foorarsanayso ulajeeddadaad u foorarsatay waa inay tahay inaad rukuucdo maxaa baxay haddii tusaale ahaan lagaa nixiyo adigoo taagan oo faatixadii markaad dhammaysay ayaa lagaa nixiyo jug iyo xabad iyo waxba agagaarkaaga ka dhacay markaasaad hoos ayaad u foorarsatay markaasaad waxaad tidhi ewelba waa usii socotay ewelba waa isii socataye iska sii wado ma ansaxay rukuucaas lanno rukuucan markan inkhifaadka adigu aad samaynaysid oo adigu aada israaricinaysid israaricinta ulajeedo kale ayaad isku raaricisay laakiin ulajeedadaadu ma ahayn inaad rukuucdo marka rukuuc inaad ula qasado waa shardigu wadumaniinatu xasiloonigu fiihi fi rukuuc rukuuca dhexdiisa waa in lagu xasilo arkaantiiu ku soo daray sheekhu rugni madax bannaan ayuu ka dhigay xasiloonida culimmada qaarna waxay ka dhigaan dumaaniinada taabica lirugni wax rugniga shardi u ah ama raacsan laakiin sheekhu wuxuu ka dhigay rugni madax bannaan macnuhuna isku meel meeluu imana macnuhuna isku meel meeluu imano rukuuca waa in lagu xasilo dumaaniinada waa rugni leannu qofku haddii tusaale ahaan arkaantii uusan ku xasilin sujuuddii iyo rukuucii iyo hadduusan ku xasilin oo markuu rukuuca sidaa usii foorarsanayaba asoon ku xasilin hore hadduu ka soo istaago salaaddiisi ma ansaxayso walidaalika culimmada ahlulxadiiska xadiiskii macruufka ahaa ee bukhaari iyo muslim ay warinayeen ee loo yaqaano alxadiiث xadiiثu اlmusii'i salaatahu xadiiثu almusii'i salaatahu qofkii salaadiisii xumeeyey xadiiskiisii xadiiska loo yaqaano nabiga salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi nin ayaa agtiisa ku tukaday ninkii nabiguu salaamay salى اllahu wasalam wbaaraka calayh rasuulkuna wuxuu ku yidhi salli fa innaka lam tusalli dukuu yidhi ma aadan tukane culimmada marka ahlu xadiiska waxay yidhaaheen ma aadan dukan wuxuu nabigu ninkaa u yidhi salى اllahu wasalam wbaaraka caleyh waxay ahayd duma'niina laga waayo xasiloonidii culimmada xadiiska markay sharxayaan waxay leeyihiin ninka arkaantii uusan ku xasilin arkaantii markuu sujuudayey iyo markuu rukuucayey ayuusan ku xasilin marka qofkii aan ku xasilin arkaantii wuxuu ka soo qaaday rasuulku salى اllahu عalيه wasalam qof aan tukan qof aan tukan oo kale ayuu ka dhigay rasuulku salى اllahu عalيه wasalam waاlictidaalu ictidaalkiiu ictidaalka waxaa wey waa sinaanshada qofka markuu rukuuca ka soo laabto si qumaatiya samic allahu markuu leeyahay waa inuu u sinaado jirkiisii ictidaalka isaguna waa rugni ka mida arkaanu salaad isagana waxaa shardiya an laa yaqsida bihi gayrahu waa inuu ictidaalkaas samicallaahudaas uu soo kor noqonayo mooye waa inuusan wax kale ula jeedin haddii asagoo rukuucii ku jira laga nixiyo oo madaxiisi uu kor usoo soo taago oo ihaha walba waan u socday ma ansaxayo ictidaalkaasi ma ansaxayo wdumaaniinatu xasilooni way fiihi fi lictidaali ictidaalka dhexdiisa lagu xasilo waxaa kaloo arkaanu salaad ka mid a ictidaalka qofku inuu ku xasilo hadduusan ku xasilin salaadiisii ma ansaxayso wasujuudu sujuudiu sujuudda iyaduna waa rugni min arkaani salaad ka mida nabigana salى اllahu waslm wbaaraka calayh wuxuu ku tilmaamay aqrabu maa yakuunu اlcabdu min rabbihi wa huwa saajid nebigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu ku tilmaamay waa maraaxisha addoonku uu ku sugan yahay marxaladaha addoonku ku sugan yahay marxaladuu ilaahay ugu dhow yahay markaad ilaahay ugu dhowdahay xubnahaaga meesha ugu sharafta badnayd ilaahay dartii markaad halkaa u dhigto meesha cagaha la saarayo oo ciiddaa halkaa markaad dhigto wejigaaga waa meesha cubuudiyada khaaliska ah ee addoonnimada markaad ilaahay aada ugu dhowdahay markaas waa dumaaniinatu xasillooni way fiihi fi sujuud sujuudka dhexdiisa isagana waa in lagu xasilo waljuluusu fadhi wey fadhigaasoo beyna sajdatayni labada sujuudood u dhexeeya waxaa kaloo arkaanu salaad ka mida labada sujuudood dhexdooda in lasoo fadhiisto in wax lagu akriyo oo rabi kfir lii lagu aqriyo waa sunno akrinta akrinta wax lagu aqrinayo rabi kfir lii waa sunno laakiin fadhigaas ayaa tiir ah oo tiirarka salaada ka mid ah. wdamaaniinatu ku xasilid weye fiihi fi ljuluusi fadhigaas dhexdiisa in lagu xasilo watashahudu ataxiyaadkiiu ataxiyaadkaasoo alakhiiru ee ugu dambeeyey arkaanu salaad waxaa ka mid ah ataxiyaadka dambe alakhiir la yidhi maxaa baxay atashahud اlأwal ataxiyaadka hore arkaanu salaad kuma jiro ataxiyaadka hore arkaanu salaad kuma jira wuxuu ka mid yahay min sunani salaad aw abcaadi salaad salaadda sunnooyinkeeda iyo abcaadu salaad ayuu ku jiraa ataxiyaadka hore waalqucuudu fadhigiihu fiihi fi tashahud اlakhiir ataxiyaadka ugu dambeeya dhexdiisa la fadhiisto waxaa kaloo arkaanu salaad ka mida ah in fadhi lagu akhriyo ataxiyaadka ugu dambeeya in fadhi lagu akriyo wasalaatu ku sallintii weeye cala الnebiyi nabiga lagu saliyo salى اllahu waslama wbaaraka calayhi fiihi fi tashahudi alakhiir fiihidaas marka waxaa loola jeedaa bimacnaa bacdu wasalaatu ku sallin weeye calى الnebiy nabiga lagu saliyo salى اllahu waslama wbaaraka calayhi fiihi ay bacdahu bacda tashahudi alakhiir ataxiyaadka ugu dambeeya markaad dhammayso ka bacdi waa inaad la timaadid salliga nabiga salى اllahu waslama wbaaraka calayh salliga nabiga salى اllahu waslama wbaaraka calayh wuxuu ka mid yahay waa rugni ka mida arkaanta salaada isaga la-aantiisna salaadu aysan ansaxaynin taasina waxay ka mid tahay min acdami اlmanaaqib lirasuuli اllaahi salى اllahu calayh wasalam derajooyinka nabiga salى اllahu عalيه wasalam derajooyinka ugu waaweyn ayay ka mid tahay salaadaadii in lagu xiray rugniga looga dhigay in nabiga aad ku salliso salى اllahu wslama wbaaraka caleyh wasalaamu salaamo naqsigiihu arkaanu salaad waxaa ka mid a ah in la salaamo noqsado assalaamu calaykum layda watartiibu tartiibintii wey bimacnaa beyn alarkaan arkaantii sida kitaabkuba u tartiibiyey waa in sidaa loo tartiibiyo oo waxaa ugu horeeya niyada iyo xirashada niyadii iyo xirashadii ayaa ugu horeeya faatixadii ilaa nidaamkaas ataxiyaadka ugu dambeeya laga soo gaaro nidaamkaas in sidaa loo kala hormariyo iyaduna waa rugni ka mida min arkaani الsalaad shuruudu صixati الsalaati haadihi tani shuruudu صixati salaad salaadda ansixiddeedii ansixiddaa shuruuddeedii wey halkan sheekh wuxuu uga hadlay shuruudaha salaaddu ay ku ansixi karto shuruudahan shardi ka mid a ah haddii la waayo salaaddii ma ansaxayso shuruudu sixati salaati salaadda ansixiddeeda shuruudaheedii khamsata cashara shan iyo toban shardigu shuruudaha salaaddu ay qofka uga ansaxayso waa shan iyo toban shardi alislaamu islaamnimadiigu qofka kow marka salaaddu ay ka ansaxayso waxaa shardiga qof muslima inuu yahay amaa qofku isagoon muslim ahayn hadduu iska dugdukado isaga unbaa isdaalinaya mahana wax ka ansaxayaa ma jira watamyiizu wax kala soocidiihu watamyiizu wax kala soocidiihu qofka salaada markay ka ansaxayso waxaa shardi ah inuu caqli leeyahay maxaa baxay almajnuun waالsabiyu gayru اlmumayizi qof waalan salaadu kama ansaxayso waxaa kaloo la mida ah sidaas oo kale sakiir aan gaarin xadkii caqliga saqiir xadkii caqliga aan gaarin laba sano jir saddex sano afar sano jir shan sano jir iyadana salaada uu tukanayo ma ansaxayso wa dukhuulu اlwaqti waktiga gelitaankiisii wey waxaa kaloo ka mid ah shuruudaha salaaddu ay ku ansaxayso in salaadda waktigeedii la gaaro waa shardi xilligan oo kale haddii qofku uu yidhaaho salaad maqribaan iska sii tukanaa ma ansaxayso waalcilmu ogaasho way bifardiyatihaa salaada faradnimadeeda la ogaado shardigu waxaa kaloo shardi ah qofku inuu og yahay salaadani inay farad ku tahay oo waajib ay ku tahay hadduu aaminsan yahay salaadan in layska dhaafi karo aysan waajibba aysan ku ahayn salaaddiisi maba ansaxaysaba salaaddiisii ma ansaxayso wa yactaqida waa inuusan caqiidayn fardan waajib waajibkaasoo min furuudihaa salaada waajibaadkeedii ka mida sunnatan sunno waa inuusan u caqiiday waxaa kaloo shardi ah waajib waajibaadkii salaada ka mida inuusan aaminin inuu sunno yahay laakiin sida horeba kutubteennii hore aanu ku soo sharxi jirnay waa an la yactiqida fardan mucayanan ayaa loola jeeda yacnii farad gaara waa inuusan u aaminin inuu sunno yahay farad gaara waa inuusan u aaminin inuu sunno yahay tusaale ahaan faatixadii oo kale hadduu aaminsan yahay inay tahay sunna oo la yska dhaafi karo salaaddiisi ma ansaxayso leannu farad khaasa ayuu khalda farad khaasuu si khaldan u aaminsan yahay farad khaasuu si khaldan u aaminsan yahay marka salaadiisi ma ansaxayso laakiin hadduu leeyahay uun salaada eh, mid ka mida uun qaybo ka midana waa sunno qaybo ka midana waa waajib haddii la yidhaha war kala saar ma yaqaano waa kow labo saddex ma dhigi karo salaadiis waa saxiixu sida caamada u badan yihiin caamada sida ay u badan yihin maxaa sunaa maxaa arkaana bal kala saarsaar haddii la yidhaha kow labo saddex ma dhihi karo lakin wuxuu ku leeyahy salaaddii qaybo ka midana waa waajib qaybo ka midana waa sunno hadduusan marka farad gaara uusan beegsanayn oo sunno uusan u beegsanayn salaaddiisi saxiixu wadahaaratu dahaaro weeye can ilxadaseyn labada xadaث waa in laga daahir noqo labada xadaث waxaa loola jeedaa xadaث اlasqar wاlakbar xadaska yar oo weysada waajib ka dhiga iyo midka weyn oo qubayska waajib ka dhiga labadaba qofku waa inuu daahir uu ka yahay labada xadaث mid ka mida qofku hadduu qabo salaaddiisii ma ansaxayso haddii qofku waktigii salaada la gaaro dee wuxuu ku daaharo qaato xadadka isaga zuuliyo uu waayo biyo iyo caro iyo labadiiba uu waayo muxuu isaga tukanaa xurmat اlwaqti wa calayhi اlicaada salaadana waa inuu soo celiyo waajibay ku noqon xurmatulwaqti ayuuna u tukan masalada xurmatulwaqtina faa'iidada ay leedahay in badan waanu soo qaadanay faa'iidada ay leedahay waxaa ka mid a qofku hadduu dhinto isagoon fursad u helin inuu biyo iyo caro waktigu heli lahaa hadduu geeriyoodo ilaahay agtiisa waxaa looga qori fakaannamaa sallaa salaatan saxiixa isagoo salaad saxiixa tukaday lannu inta awooddiisu ilaahay ka baqay fataquu llaaha ma stadactum ilaahayna jala jalaaluhu wuxuu leeyahay intaad awoodaan ilaahay ka baqa qofkan inta awooddiisa ahu ilaahay ka baqay waa faa'iidada kale oo iska leedahay xurmatulwaqtiga waxaa ka mid a qofkii haddii maaragtaahay uu sidaa uu ku geeriyoodo in waajibkii uu ka dhacayo oo mudaalabo aan lahayn ooan loo dalbanayno maxaad u tukan weysay inaan la dhehaynin mar walbaba wadahaaratu dahaaro wey can najaasati najaasada layska dahiro fi thawbi marada uu ku tukanayo dhexdeeda najaasada looga daahir noqdo walbadani jirkana looga daahir noqdo najaasada walmakaani booska booska uu ku tukanayo saddexdaas waa inuu najaaso ka ilaaliyo waa marada uu ku tukanayo iyo jirkiisa iyo meesha uu ku tukanayo saddexdaa mid ka mid a ah haddii najaasa uu yahay salaadiisii ma ansaxay wa satru lcawrati cawrada asturkeediiu waxaa kaloo shardi ah qofku markuu tukanayo in cawradiisii ay asturan tahay waa shardi qofku haddii cawradiisii qeyb ka mida ah ay bannaanka taallo walow qeyb yarba allaha ka dhigo salaadiisii ma ansaxayso tusaale ahaan haweeneydii markay tukanayso lugaheedii far ka mida ah faryareyda hadday bannaanka taallo fariirayda oo cagteeda ka mid a haddii bannaanka taallo salaadeedii ma ansaxayso inna waxaa weeye qofku cawradiisa qeyb ka mid a iyadoo bannaanka taallo hadduu tukado salaaddii baadil waistiqbaalu lqiblati qiblada qaabilitaankeedii wey waxaa kaloo shuruudda salaaddu ay ku ansaxayso ka mid a inuu qofku qibladii u jeesto meel aan qiblo ahayn hadduu qofkii salaaddii ula jeesto salaaddiisii ma ansaxayso fii kayri naafilati safari safarka sunnadiisa sunnadaa kayrkeed waa inuu qiblada qaabilo safarkaasoo almubaaxi ee la banneeyey laba mas'alo ayaa qiblada looga tegi karaa labadii masaluu sheekhu mid ka mida uu noo sheegiyo wuxuu ku yidhi fii kayri naafilati safari safarka sunnadiisa gayrkeed ayaa qiblada in lagu qaabilo ay shardi tahay safarkaasoo almubaaxi ee la baneeyey qofkii safarkii safar mubaax uu galay mubaax waxaa loola jeedaa safar hayru macsiya waa safar macsiyo uusan u safrin ayuu galay wuxuu tukanayana waa sunno salaad sunnaa wey wuxuu tukanayo gaadiiduu marka saaran yahay gaadiidku meesha uu u jeedo tusaale ahaan faras uu faaro saaran yahay ama dameer ama gaari ayuu saaran yahay meesha daabaddu u jeedo ayaa qiblo u ah xataa haddii bari daabadu ay ujeedo dhinaca bariyuu isaga tukana galbeed haddii daabaddu ujeedana dhinaca galbeeda qiblo isaga noqon isaga tukan laakiin maxaa shardiga laba shardi safarku waa inuu mubaax yahay salaadda uu tukanayana waa inay tahay salaad sunno ah ama haddii salaadda uu tukanayo ay tahay salaad waajiba waa inuu dego oo uu tukado laga maarmaan marka marxaladaas waa looga tegi karaa qiblada haddii safarku mubaax yahay salaaduna ay tahay salaad sunnaa wa salaati shiddati اlkhawfi iyo cabsida darnaanshadeedii salaadeedii mahan cabsida darnaanshadeeda salaadeedii mahan masalada labaad ee qiblada looga tegi karo waxaa weye haddii cabsi daran ay timaado cabsi daran ayaa qofkii ku timid oo maalan cadow ayuu ka baqahayaa cadowgaas uu ka baqayo awgeed meesha marka uu u jeedo ayaa qiblo isagana u noqonaysa hadduu dagaalka uu ku jiro qibladii inuu qaabilo jaanis uu u waayo oo duruufaha eh, cabsida uu ku jiro iyo duruufaha dagaalka uu ku jiro ay u saamixi waayaan markaa inuu qibladii uu qaabilo meesha uu u jeedo halkaas ayuu isaga tukan oo qiblo u noqonaysa wa tarku hadalka ka tegiddiisa waxaa kaloo shardi ah oo shuruudda salaaddu ay ku ansaxayso ka mid a ah waa inuu hadalka uusan hadlin inta salaadu lagu jiro dee inuusan hadlin ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa wax kalaam kalaam aan ahayn yacni dikriga lagu jideeyey dikriga salaada lagu jideeyey iyo faatixada ee qur-aanka lagu jideeyey salaada mooye wax ka baxsan hadduu ku hadlo walow xarfan waaxidan mufhiman hal xaraf oo macno dhalinayaba allah ka dhige salaadiisi ma ansaxayso hal xaraf oo macno dhalinaya maxaa ka mida qi ayuu yidhi qaaf hoos dhiganuu ku dhawaaqay qi qi mushtaqu min alwiqaayo waxaa laga soo qaatay wiqaayo ilaalin marka qi wax ilaaliw hal xaraf oo macno dhalinayuu ku dhawaaqay salaadiisii wadaladu ima ansaxayso ama wuxuu ku dhawaaqay laba xaraf walow yaysanba wax macnaa lahayd oo maalan wuxuu yidhi ra iyo ja ra iyo ja laba xarafan wax macno aan lahayn ayuu ku dhawaaqay salaadiisii badalada wey way burtay laakiin waxaa shardiga ah marka ay hadalka salaaddu ay ku burayso waa hadduu camdi camdi hadduu ku hadlo yacni si kasta ayuu u hadlay maca alcilmi bitaxriim waxaa kaloo shardiga ah inuu og yahay in salaada lagu dhex hadlo inay xaaraan tahay inuu og yahana waa shardi amaa qofku hadduu yahay eh, qariibu اlcahdi bilkufri oo mar dhow uu soo islaamay ama meel culimmada ka fog uu ku soo barbaaray waa loogu cudri markaas hadalkaas uu ku hadlay maadaama uusan wax ogeyn oo jahligaas loogu cudur daaray wa tarku lafcaali afcaasha ka tegitaankeedii way afcaashaas oo alkahiirati ee fara badan salaadda intuu ku jiro waa inuu iska ilaaliyo dhaqdhaqaaq badan dhaqdhaqaaq badan waxaa lagu xadeeyey ثaلaaثa xarakaatin mutawaaliyaat saddex dhaqdhaqaaq oo xiriira hadduu qofku sameeyo salaaddiisi waa ka burto saddex dhaqdhaqaaq oo xiriira qofku hadduu sameeyo walow haba ishalmaamo hadduu doono walow macanisyaan ba allah ka dhigo oo ah ishalmaamo inuu salaad ku jiro hadduu doonaye salaaddii way ka burto wa akli cuniddii ka tegiddeedii weeye wa shurbi cabitaanka ka tegiddiisii wey waxaa kaloo salaadaha eh, shuruudda ka mida ah salaaddu ay ku ansaxayso cunto iyo cabitaan inuu ka fogaado inta salaada uu ku jiro laakiin qofku hadduu ishalmaamo laa yaduru alaklu wa shurbu اlqaliil wax yar hadduu cabo ama wax yar uu cuno halmaanna uu jiro waa loo cudur daari halmaan hadduu jiro waxaa kaloo loo cudur daari qofku hadduu jaahil yahay jaahilkaasina uu yahay jaahil macduura jaahil macduura maxaa weeye waa qof mar dhow islaamka soo galay ama meel ka fog culimmada ku soo barbaaray hadduu qofku uu yahay oo cuntada iyo cabitaanku in salaaddu ay ku burayso uusan ogeyn isagana waa loogu cudur daaray wa an laa yamdiya ruknun rugni waa inuusan soo tegin rugnigaasoo qowliyun ee qowl loo nisbeeyey aw ruknun waa inuusan soo tegin rugnigaasoo ficliyun ee ficil loo nisbeeyey maca shaki shakiga micigiisa waa inuusan la soo tegin fii niyati taxarumi xirashada niyadeediiba uu ku shakisan yahay waxaa kaloo shuruudda salaada ka mid a ah, isagoo weli ku shakisan niyadii xirashada niyadii xirashada ayuu ku shakisan yahay wuxuu leeyahay talow salaad duhura u adiga tukanayee horta ma niyeysatid duhurnimada duhurnimada ma niyeysatid isagoo shakigaas ku jira ayaa wuxuu sameeyey rugni qowli ah rugni qowli maxaa loola jeedaa faatixadii oo kale faatixadii uu dhammaystiray isagoo weli shakigii walaacii weli ku jira oo walaacsan ma niyeysatay mise ma aadan niyeysan faatixadii u dhammaystiray ama rugni ficliya ayuu sameeyey isagoo walaacsan oo niyadii ku walaacsan rugni ficliya maxaa ka mida rukuucii oo kale rukuucii oo dhammaystiray isagoo weli niyadii ku shakisan niyadii talow ma niyeysatay salaadii mise ma aadan niyeysan haddiiba dee rugnigii uu dhammaystiray isagoo sidaa niyadii ka walaacsan salaaddii way ka burtay ma ansaxayso ow amase yaduula uu dheeraaday zamanu shaki ama shakiga zamankiisii ayaa dheeraaday ama zamankii uu walaacsanaa wuxuu noqday zaman dheer yacni yuusanba rugni samayne oo rugni dheer yuusanba soo tegin hadduu doonee bi an yasaca rugnan wakhti rugni lagu samayn karo ayuu walaacii jiray walaacii niyada iyo shakigii niyada wakti rugni lagu samayn karo ayuu jiray yuusanba ficil ahaan rugnigiiba u samayn hadduu doonee laakiin wakhti rugnigii lagu samayn karo ayuu walaaci weli jira ma ansaxay wa an laa yanwiya waa inuusan niyeysan qadca salaati salaada goynteedii inuusan niyeysan waa shard waxaa kaloo shuruudda salaada ka mid ah inuusan marnaba qalbiga ka soo gelin salaaddii inuu jaro hadduu marba uu niyeystay salaaddii inuu jaro waaba ka burtaba niyadaasaa burinaysa niyada uu niyeystay inuu salaaddii ka baxo niyadaasaa salaaddii burinaysa ow amase yataradada waa inuusan ku laalaaban uusan ku shakin fii qadcihaa salaadda goynteedii waa inuusan ku shakin uusan ku laalaaban waxaa kaloo shardi ah, salaaddii ma ka baxdaa mise waa sii wadataa waa inuusan shakigaasi iman hadduu ku shakiyo tusaale ahaan waxaa ka mid a ah, isagoo salaaddii tukanaya ayaa cunto uu rabay inuu cuno neef ariyaa cuntadii wuxuu arkay ka cunay isna salaaddii ku jira markaas wuxuu is yidhi dadow salaadda ma ka baxdaahoo cuntada neefkaas ma ka celisaa mise salaadda waa sii wadataa marba haddiiba walaacaas uu galay salaada kuma jirtaba wax salaada oo uu ku jiro maba jiraan amase ma soo gala amase yani salaaddii ma soo wataa mase waad ka baxdaa mase haddiiba soo galay qalbigii a u dhamaato salaaddii a u dhamaato ay ka burtay salaadda yacni bimujaradi taradud taradudkaas keligiis ayaa salaaddii burinaya wa cadamu tacliiqi qadcihaa salaadda goynteeda goyntaa ku xidhiddeeda la-aanteeda bishay shayna aan lagu xirin salaadda goynteeda waxaa kaloo shardiga salaada inuu gooyo oo uu ka baxo waa inuusan shay ku xirin salaadda ka bixiddeeda hadduu shay ku xiro maalan wuxuu qalbiga soo geliyey in daqa jarasu ljawaal aqdacuhaa telefoonku hadduu ii soo dhaco oo laysoo waco salaadda waa ka baxaani qalbigu sidaa niyeysta ama ha lagu soo waco ama teleefonku ha dhawaaqo ama yuusan dhawaaqin waaba kuu dhammaato salaad kumaba jirtid saacaddaasoo dhan ba ku jirin bu salaad wuxuu niyeystay asagoo salaaddii ku jira telefoonkaasi wax muhiima ayaa laga yaabay xog muhiima inuu qofku ii sheegaye telefoonkaa hadduu dhalalo u yihaaho waa ka baxaa salaadda saasuu niyeystay maba ku jiraba salaad haddiiba waxaas qalbiga kaa galeen saacaddaas ba haysuma goyna walba telefonka yuusan ku dhaafin aakhiro ku dhaaftay adduunyada <laughs> yuusan walba ku dhaafin salaadila kuma jirto qofka hadduuba telefon dhiciddiisii oo salaaddiisii uu ku xiray waliba telefonkaas hadduuba soo dhaco anugu waa qabanaa salaadda waa ka baxa si hadduu is yihaaho misu waa ka baxa mar walbaba abcaadu salaati haadihi midani abcaadu salaati salaada qaybaheedii halkan sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu uga hadlay abcaadu salaad masaa'ilka loo yaqaano abcaadu salaad ulajeedada laga leeyahay waa assunan allatii tujbaru bisujuudi sahwi waa sunnooyin sujuudu sahwi lagu kabo saasa waxaa la yidhah abcaadu salaad salaadda qaybaheeda assunan allatii tujbaru bisujuudi sahwi waa sunnooyinka sujuudu sahwiga lagu kabo kuwaasa waxaa loo yaqaan abcaadu salaad abcaadu salaati salaadda qaybaheeda sujuudu sahwiga lagu kabayo cishruuna labaatan labaatan sunno oo waxaa jira haddaad ka tegtid sujuudu sahwi lagu kabay alqunuutu qunuudkiiw qunuudka qofku hadduu ka tago waa qunuudka raatibka raatibkaa loola jeedaa oo salaada subxiga ragcada labaad lagula imanayo iyo qunuudka lagula imanayo nisfu ramadaan ramadaan niskiisa dambe wadaodka laguma imanayo marka xilliga watarka oo ragcada watarka ugu dambeeya shan iyo tobanka dambe ramadaan qunuudka lagula imanayo qunuudka haddii laga tago waxaa la sunnaynayaa inuu qofku uu ku kabo sujuudu sahwi leanna qunuudka waxaa ku yimid xadiis xaakim daara qudni alimaamu nawowi akharu اlmuxadisiin ay saxiix yeeleen waa xadiiskii anas ibnu maalik أن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه qنت شhهرا يدعو عaليهم nebigu salى الlaه عليه وسلم hal bil ayuu qolo saxaabada ka laysay uu habaarayay rasuulku salى الlaه عليه وسلم ثuma tarakahu qunuudkii habaarka nebigu salى الlaه عليه وسلم bil ka bacdi wuu ka tegey و أma في الصبحi qunuudkii salaada subax falam yزل yqnutu xatىa faarqa الdunya nebigu kama zuulin salى الlaه عليه وسلم salaada subxiga inuu ku qunuudayo ilaa adduunyada nabigu salى الlaهu عalيه wasalam uu ka faaruqay salaada qunuudka subxiga wuu waday xadiiskaas أكثar الmuxadisiin way saxiix yeeleen abu jacfar الraazi oo sanadka xadiiska ku jirana waa nin hiqo ah oo isnaadkan dhexdiisa hadduusan rabiic ka warin haddana rabiic kama warinayo abu jacfar culamada qaarkood oo isnaadkiisa wax ka sheegay waa hadduusan rabiic uusan wax ka warin rabiic hadduusan wax ka warin alqunuutu qunuudkiiw wa qiyaamuhu qunuudka istaagiisiiw qunuudka in istaag lagu akriyo isagana abcaadu salaad haddii istaaggiisii aad ka tegtid sujuudu sahwi aad la iman wasalaatu ku sallin weeye cala اnebiyi nabiga lagu saliyo salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi fiihi fi lqunuud qunuudka dhexdiisa waa in nabiga lagu saliyo salى اllahu wasalam wabaaraka calayh wa qiyaamuhaa qiyaamu salaati salaada nebiga salى اllahu عalيه wasalam istaaggeedii wey in salliga nebiga qunuudka istaag lagu aqriyo iyadana waa bacdi ka mida abcaadu salaad wasalaamu salaamid weeye cala الnebiy nabiga la salaamo salى اllahu wasalam wabaaraka calayh fiihi fi lqunuuti qunuudka dhexdiisa in nabiga lagu salaamo wa qiyaamuhu qiyaamu salaami salaamkaas istaaggiisii wey in qunuudka nabiga lagu salaamo salى اllahu عalيه wasalam salaamtaana istaag lagu aqriyo waa iyadana sujuudu sahwi ayaa lagu kabi haddii laga tago abcaadu salaad wa salaatu ku sallin weeye cala alaali aalka lagu saliyo fiihi fi lqunuud qunuudka dhexdiisa waa in ahalka nebiga salى اllahu عalيه wasalam lagu saliyo wa qiyaamuhaa qiyaamu salaati cala alaal salaadaas aalka lagu salinayo istaaggeedii iyadana istaag in lagu aqriyo wasalaamu salaamid weeye calayhim aalka dusheeda la salaamo fiihi fi lqunuud qunuudka dhexdiisa lagu salaamo qunuudka in lagu salaamo aalka nebiga salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi waa bacdi min abcaadi salaad ka mid wa qiyaamuhu qiyaamu salaami salaamkaas aalka la salaamayo istaaggiisii wey wasalaatu ku sallin weeye calى saxbi asxaabta nebiga salى اllahu calayhi wasalama lagu saliyo fiihi fi lqunuud qunuudkaa dhexdiisa lagula saliyo asxaabta nebiga salى اllahu عalيه wasalam wa qiyaamuhaa salaadaas asxaabta lagu salinayo istaaggeedii wey istaagga lagu aqrinayo iyaduna abcaadu salaad wasalaamu salaamidii weye calayhim saxaabada nebiga salى اllahu عalيhi wasalam la salaamayo fiihi qunuudka dhexdiisa lagu salaamayo wa qiyaamuhu qiyaamu salaam salaamkaa istaaggiisii wey salaamta asxaabta qunuudka in lagu salaamo salaamtana istaag lagu aqriyo waa bacdi ka mida min abcaadi salaado haddii laga tago sujuudu sahwi lagu kabay watashahud ataxyaadkii waa ataxyaadkaasoo alwalu ee ugu horeeyey atexyaadka ugu horeeya haddii laga tago isagana sujuudu sahwi ayaa lagu kabay abcaadu salaaduu ka mid yahay waqucuuduhu qucuudu tashahudi alwal ataxyaadka ugu horeeya fadhigiisiiw in fadhi lagu aqriyo isaguna abcaadu salaad ayuu ka mid yahay wasalaatu ku sallin weeye cala الnebiy nabiga lagu saliyo salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi fiihi bitashahud اlأwal bacda tashahud alأwal ataxiyaadka ugu horeeya markuu dhammaado ka bacdi in nabiga lagu saliyo salى اllahu عalayhi wasalam abcaadu salaad ayaa salligaasi ka mid yahay wa qucuuduhaa qucuudu salaati calى الnebiy nabiga lagu salinayo salى اllahu عalيه wasalam salaaddaa fadhigeedii wey oo ataxiyaadka ugu horeeya in nabiga salى اllahu عalيه wasalam lagula saliyo fadhiga wasalaatu ku salintii weeye calى اlaali aalka nabiga lagu saliyo salى اllahu عalيه wasalam fi tashahudi ataxiyaadka dhexdiisana lagula saliyo ataxiyaadkaasoo alakhiiri ee ugu dambeeya ataxiyaadka ugu dambeeya ahalka nabiga salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi in lagu saliyo waa bacdi ka mida abcaadu salaad oo sujuudu sahwi lagu kabay wa qucuuduhaa qucuudu salaati calى اlaali fi tashahud اlakhiir waa salaada aalka nabiga salى اllahu عalيه wasalam lagu salinayo oo ataxiyaadka ugu dambeeya lagula salinayo fadhigeedii iyadana haddii fadhigaa laga tago aalka nebiga salى اllahu عalيه wasalam fi tashahud اlakhiir lagu aqrinayo waxaa lagu samayn sujuudu sahwi ayaa lagu kabi marka sheekhu wuxuu ku yidhi wasalaatu calى اlaal fi tashahud اlakhiir ayuu shardi uga dhigay yacni aalka nebiga salى اllahu عalيه wasalam marka lagu salinayo ataxiyaadka ugu dambeeya wey markuu abcaadu salaad uu ka mid noqonayo amaa nebiga salى اllahu عalيه wasalam aalkiisa in lagu saliyo ataxiyaadka ugu horeeya lagula saliyo dee kaas ka mid maaha abcaadu salaad abcaadu salaad ka mid ma ahan liannahu nabiga un baa lagula salin salى اllahu wasalam wabaaraka calayh ataxiyaadka ugu horeeya salliga nebiga un baa lagu sunneeya aalka laguma sunneeyo amaa aalka nebiga salى اllahu عalيه wasalam in lagu saliyo waxaa lagu sunneeyaa ataxiyaadka ugu dambeeya sunanu salaati haadihi tani sunanu salaati waa salaada sunnooyinkeedii halkan sheekh raximah اllahu tacaala bacdamaa shuruuddii salaada iyo arkaanu salaad iyo abcaadu salaad uu dhammaan uu sheekhu inooga soo hadlay halkan wuxuu ka hadlay sunnooyinka yakuun hadda aanu soo marnaba sunnooyin way ahaayeen labaatankan sheekhu noogu soo tilmaaman soo dhammaynay abcaadu salaad uu ku tilmaamay sheekhu iyaguba sunnooyin way ahaayeene maxaa loo kala saaray sababta loo kala saaray waxaa weeye waa macno aad fahmi kartid oo kuwii hadda inaga soo dhammaaday waxaa weeye waa sunnooyin sujuudu sahwi lagu kabo laakiin sunnooyinkan hadda aanu bilaabayno waa sunnooyin sujuudu sahwi aan lagu kabayn oo qofku hadduu ka tago ajirkii unbaa ka nusqaami mooye sujuudu sahwi ma lahan sunnooyinka hadda aanu baranayno sunanu salaati salaadda sunnooyinkeedu kahiiratun way fara badan yihiin minhaa sunnooyinka salaadda waxaa ka mid mida rafculyadayni labada gacmood koryeelkoodii ayaa ka mida cinda takbiirati alixraam xirashada takbiirteeda agteedana la kor yeelo labada gacmood kow sunnada ugu horeysa qofku markuu salaada xiranayo waa inuu labada gacmood uu kor yeelo ilaa uu markaas la simayo labadiisa suul labada suul oo gacmaha meesha loo yaqaano shaxmatuludun uu la simayo la simiddana ma aha macnaheeda in lagu dhejinayo shaxmatuludun meesha loo yaqaano waa meesha gabdhuhu ay ka xirtaan dhegadhega meesha dhegaha dhegadhegaha ay ka xirtaan ayaa luqa alcarabiya waxaa loo yaqaan shaxmatuludun af soomaaliga waxaa weeye waa dhegta xayrteedii waa meesha ugu jilacsan wey dhegta shaxmatuludun meesha marka shaxmatuludunka ah ayaa labadaada suul ayaad qaabishine lacalla qaabishiinta ulajadada waxaa wey haddii kor loo qaadi lahaa inay taabo lahaayeen laakiin ma taabsiinaysa marka saas allahu akbar waa qaabkii nabigu u xihan jiray salى اllahu waslm wbaaraka caleyh wa cinda rukuuci rukuuca agtiisana la kor yeelo markaad rukuuca usii socotid iyadana gacmihii inaad meeshii geyso ayaa sunno ah wa cinda rafci kor noqoshada agteedo minhu min arukuuci rukuuca xaggiisa laga soo kor noqonayo markii rukuuca laga soo kor noqonayo samica allaahu aada leedahay iyadana gacmihii meeshii uun ayaad kor ood u qaadi wa cinda alqiyaami istaagga agtiisana gacmaha in la kor yeelaa la sunnayn min atashahud atexyaadka laga istaagayo atexyaadkaasoo alaweli ugu horreeya atexyaadka ugu horreeya markaad ka joogsanaysid iyadana sidii oo kale aad gacmaha kor u qaadi wa ducaaءu اlistiftaaxi furfurashada ducadeedii wey marka waxaa sunnaha salaadda aada bilaabaysid oo allaahu akbar markaad tihaahid intaadan faatixada aqrinin wajahtu wejhii liladii fadara asamaawaati wاlأrda inaad akhrisato ayuu sunneeyey nebigu salى اllahu wslm wbaaraka calayh wa tacawudu magangalkii wey ducadaa ducaaءulistiftaax markaad dhammaysid waxaa sunnaa magangal magangal acuudu billaahi min الshayطaan الrajiim inaad tiraahid wata'miinu aamiinsigii wey wata'miinu aamiinsigii wey yacni qofku markuu yidhaaho waladaliin markuu yidhaaho faatixadii u dhammeeyo aamiin inuu yidhaaho waa sunno wa qiraa'atu suurati suuradda aqrinteedii weye fii mowdicihaa suuraddaas booskeedii loogu tala galay waa in suuradda lagu akriyo booskeedii maxaa loola jeedaa yani booskeeda ulajeedada laga leeyahay waa salaada subxiga labadeeda ragcado suurad waa la akrinaa bacda alfaatixa waxaa kaloo la mid ah labada ragco oo salaad kastooo rubaaciye ah salaad kastooo afarey ah labada ragco ugu horeysa ayagana waa lagu akrin waxaa kaloo lagu akrin sidaas oo kale suuradda faatixada ka dambeysa salaada maqribka oo hulaaثiyadahe saddex ragcley ah labada ragco ugu horeysa iyadana suurada lagu sunneeyaa bacda alfaatixa wاlsraaru siraysigii weyo qirada la siraysto hoos loo aqriyo waljahru kor u qaadid qirada kor loo qaado israarkaas iyo jahrigaasoo fii mowdicihimaa booskoodii ahaadeen meeshii loogu tala galay qirada in hoos loo dhigana waa inaad hoos u dhigto meeshii loogu talagalay in qirada kor loo qaadana waa inaad kor ugu qaado meesha qirada loo hoos loo dhigayo waa salaada duhurkii oo kale afarta ragco oo dhan salaada casrkii oo kale afarta ragco o dhan cishaha labada ragco oo ugu dambeeya ayaa iyagana israar la sunneeya in hoos loo aqriyo meelaha lagu jahrayana waa labada ragco ugu horeysa maqribka iyo cishaha iyo labada ragco salaada subxiga ayagana waxaa loo sunneeyaa in lala jahro kor loo qaado qiradii wa takbiiraat اlintiqaalaati guurguuridyaalka takbiiraadkoodii wey mar walba ood rugni ka guurayso oo rugni kale aada u guuraysana allaahu akbar dhe mar walbaba takbiirtaas waa sunna mar walbao rugni kale aad usii socotid oo rugni aada usii guuraysid mar walbaba allaahu akbar inaad tiraahid wa nadaru mowdici sujuudi sujuudka booskiisa booskaas fiirintiisii wey sunnooyinka waxaa ka mid a markaad tukanaysid meesha aad ku sujuudaysid halkaa waa inaad fiirisid laa yamiinan walaa shimaal dhinaca midigtaadana ha fiirinin bidixdaadana ha fiirinin hortaada dheerna ha fiirinin meesha aad ku sujuudaysa uun fiiri umna caaisha waxay tihi nabigan weydiiyey salى اllahu عalayه wasalam can اliltifaati fi salaad milicsiga salaada oo qofku isagoo salaaddii ku jira marna midig uu milicsanayo marna bidix uu milicsanayo qofkii meesha soo hormartaba indhaha uu la raacraacayo ayaa nebiga salى اllahu عalيه wasalam aan weydiiyey nebigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yihi huwa ikhtilaas yakhtalisuhu الshayطaanu min salaati اlcabdi nebigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yihi taasi waa dafid shaydaanku uu dafayo oo uu bililiqaysanayo salaada ajirkeedii waa tuugannimo wey shaydaan oo markaas ku xadaya wey ikhtilaasuu ku tilmaamay nebigu salى اllahu عalيه wasalam bililiquu markaas kugu hayaa shaydaanku iska jir markaas wuxuu doonayaa inuu dhowr ajir iyo dhowr santi oo salaadaadii ka mida inuu xado ou kaa dafdafo ayuu doonayuu yihi nebigu salى اllahu عalيه wasalam qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay muminiinta waxaa liibaanay salaadoodii ku khushuuca walidaalika imaamu اlghazaali cadda rukuuca cadda alkhushuuca rukna min arkaani الsalaa imaamu اlghazaali kitaabkiisa ixyaa culuum اddiin la yihaaho khushuuca salaada in qalbigu uu joogo oo qalbigu uu soo xaadiro xilliga salaada la tukanayo wuxuuba ku tiriyey ghazaali arkaanta salaada oo wuxuu leeyahy hadii khushuucba uusan jirin oo qalbigiiba uusan jooginin marka salaada aad tukanayso qalbigii suuqa uu ku maqan yahay oo qalbigii xafiiska ayuu ku maqan yahay oo ku maqan tahay imaam alghazali wuxuu leeyay salaadii maba ansaxaysaba isagu wuxuu ka tiriyey arkaanu salaad ayuu khushuuca ka tiriyey lannu salaada waxaa loogu talagalay wa aqimi salaata lidikri ilaahay jala jalaaluh wuxuu leeyahay salaada u og lidikri liajli dikri yacni xasuus inaad salaada igu xasuusatid haddii marka salaadii dhexdeeda ilahay aadan ku xasuusanayn oo ilaahay qalbigaba uusan kaaga soo dhacaynin ee inta badanba mashquulkaagii iyo adduunyadaadii ay kugu soo dhacayso salaadaadii waxay noqon salaad aan ruux lahayn waa jismi bilaa ruux jismi bilaa ruuxa salaadada marka qofku inuu mar walbaba meesha uu ku sujuudayo fiiriyo waa oo wadcu raaxatayn labada calacalood dejintoodii weeye calo rugbatayn labada jilib in calacalaha la saarto fi rukuuci fii xaalati rukuuc rukuuca xaaladiisa in lagu dejiyo calacalaha labada jilbood qofku markuu rukuucayo waa inuu calacalaha saarto jilbaha saarto waa sunno wa tasbiixu rukuuci rukuuca tasbiixdiisii wey wa sujuudi sujuudka tasbiixdiisii wey qofku markuu rukuucayo iyo markuu sujuudayaba waa inuu ku tasbiixsado rukuuca dhexdiisa iyo sujuudka wاlاftiraashu isfiraashid wey fii kuli juluusin fadhi kasta dhexdiisa laysku firaasho fadhigaasoo lam yacqubhu fadhiga salaamun salaamu naqsi uusan la cirbinayn fadhi kasta oo salaamu naqsi uusan ka dambeynin waa in la isfiraasho isfiraashidda marka maxaa loola jeedaa waa aljuluusu calaa kacbi اlyusraa waa in anqowga bidixda lagu fariisto anqowga bidixda in lagu fadhiisto wa nasbu qadamihi alyumnaa yacni gomada midigtaana ay taagan tahay midkan bidixdaana lagu fariisto lugta bidixda anqowgeeda in lagu fariisto tan kalena ay sidaa u taagan tahay u oogan tahay kaasa waxaa la yidhaha isfiraashid habkaasaa loo fariistaa oo markaad fadhiga rabiqfirli aad fadhisid markii atixyaadka awalka aad akhrisanaysid waa fadhi walba oo salaam naqsi uusan ka dambeynin qaabkaas inaad u fariisato watawaruku sin dhigidu sintaada inaad dhulka dhigiso oo lugtaada bidixda dhinaca midigta inaad u bixiso simahana aada dhulka dhigatidwu fii maa shay dhexdiisana ayaa lagu saneeyaa sin dhuldhugashada yacqubuhu shayga salaamun salaam uu la cirbiyo fadhiga ugu dambeeyo salaamu naqsi bis uu ka dambeeyo waxaa sunnaa sintaada inaad dhulka dhigtid wa tasliimatu salaamu naqsigu salaamo naqsigaasu athaaniyatu labaad salaamo naqsiga koowaad assalaamu calaykum aada leedahay dhinaca midigta kaasi waa waajib salaamo naqsiga koowaad waajib wey amaa midka labaad waa sunno waliltifaatu milicsigu fi tasliimatayni labada salaamo dhexdooda waa in la milicsado yemiinan min yemiinan dhinaca midigta loo milicsado fi luulaa salaamo naqsiga hore salaamo naqsiga hore dhinaca midigta ayaa sidaa ugu jeesanaya markaad salaamo noqsanayso assalaamu calaykum waraxmat ullah weliba milicsiga sida sunnada waxaa la bilaabi markaad dhinaca midigta salaamo noqsiga hore u jeesanaysid waraxmat ullaahi markaad ku dhawaaqayso ayaad dhinaca midigta aadi amaa markaad leedahay assalaamu calaykum adigoo qiblada u jeeda ayaad leedahay assalaamu calaykum assalaamu calaykum oo adigoon jeesan oo qiblada u jeeda waraxmat ullaahi marka aad leedahay jeeso markaa السلام عليكم ورحمة الله dhinaca midigta markaa u jeeso tan kale midda labaad iyadana salaamo naqsiga labaad السalaamu عalaykum waxaa le adoo haddana qiblada u jeeda bidixdii goormaad u jeesane waraxmat ullah marka aad leeda waa sida nab habka nabigu u tukani jiray waa sidaa salى اllahu wslm wbaaraka calayh yamiinan dhinaca midigta loo milicsado fi اlأulى salaamo hore wa shimaalan min shimaalin dhinaca bidixda loo milicsado fi الthaaniyati salaamo naqsiga labaadna dhinaca bidixda in loo milicsado allah subxaanaه wa tacaala